وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dambeysay qaacidadii toddobiyo labaatanaad waana soo sharaxnay waxaan u ibaafeyneynaa ah, waxyaalaha ku saabsan mufsidaat الصalaati ama mufsidaat الsawm waxaa markaa la ictibaarinayaa baab اlmanhiyaat la baab اlma'muuraat shayga soonka burinaya ama salaada burinaya iyadoo asalaat asharciya lala imanayo waxaa la ictibaarinaya inay tahay baab اlmanhiyaat saas aawadeed hadduu ruuxu tukado oo maro nijaaso nijaasada ku tukado oo aanu ogeyn inay nijaaso lahayd oo hadhow markuu ka baxa ayuu arkay inay najaaso leedahay salaaddii ma soo celinaayo salaadii ma soo celinaayo waayo nebiguba sala allahu alayh wasalam markuu kabaha ku tukaday oo salaadii isagoo dhexda kaga jira kabihii uu bixiyey saxaabada kalena ay b saxaabaduna ay bixiyeen kabihii wuxuu nabigu weydiiyey sala allahu alay wasalam waxay kabaha u saareen dabeedna waxay dhaha ra'aynaaka khalacta nacalayka fakhalacna nacaalana waxaanu ku aragnay adiga oo kabihii siibay annaguna sidaad u siibtaanu u siibnay markaasuu nabigu sala allahu alay wasalam waxa uu yidhi jibriil baa i yimi waxaanu iga waramay in kabaha kusuga ku sugan yahay yacni dhib ay ku sugantay ama ay najaasa ku sugantay marka sidaas ayuu nebigu sala allahu alay wasalam uku jawaabay marka salaaddii ma bilaabano tii hore ma odhan waxa weeye mid cusub baa ka dooranaya ee salaada aakhirkeeda awalkeedii buu ku bineeyey taasina waxay ku tusinaysaa salaaddii hore inay asaxday marka halkii buu ka sii watay oo dabeedna sidii ayuu ku dhammaystirtay intuu iska bixiyey una marka iska suuliya ka bixi taa waxaa laga qaadanayaa hadduu salaadda ka bixi lahaana iyadana inaanu soo celiyo waayo juskii salaada ka mid ahaa ama qaybtii salaada ka mid ahaydba hadday u buri weyday markii cudurdaar arrinkaasi u dhacay salaada kulligeedna uma bureen hadduu cudurdaarku istimraaro marka taasi waa caynkaas marka waxaan waxyaalaha mufsidaatu asawm iyo mubtilaatu asalaa waxaa la ictibaarinaya baab lmanhiyaat la baab lma'muuraat ruux hadduu tukado misaal kale oo ka yara duwan isagoo xagga ma'muuraadka ruux baa tukaday dabeedna wuxuu ogaaday inaanu tahaaro qabin o aanu weyse qabinba amaba waa weysaystaye wuxuu ilaaway inuu janaabo qabin wuxuu xasuustay oo ogaaday markuu salaadii ka baxay yani salaadii waa inuu ku noqdaa intuu soo tahaaro qaato waa inuu dabeedna salaaddii la yimaada ku noqdaa waayo taas salaad sharciyaba markaysaa ma tukanayn bay noqonaysa mar haddaanu tahaaro qanin saasay noqon waayo xadiiska waa ka sheegaya taxliiluhaa yani miftaaxuha ahuuru miftaaxuha ahuuru miftaaxuha ahuuru waxaa salaada furan u ah tahaaro qaadashada wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu marka haddii mar aanu tahaaro qabin ee labadii xadas midkood ku sugnaayeen waxay noqonaysaaba salaadiba markaysaa salaa sharciya inayn ahayn wuxuu tukadiba marka ma'muurkii inuu ka tegay oo kale ayay saa noqonaysa alqaacidat althaaminatu walcishruun qaacidada sideed iyo labaatanaad maana ka xadiidka ku soo arooray saxiixa laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada ilaahay ma aqbalaayo salaada midkiin marka uu weyse jabo uu tukado ilaa uu kaa weysaysanaayo wax salaada lagama aqbalaayo marka lamana kala farqin inuu naasi yahay inuu ilowsan yahay iyo inuu mutacamid yahay yani lama kala alqaacidatu alhaaminatu walcishruun qaacidada siddeed iyo labaatanaad yaquumu lbadelu maqaama almubdali ida tacadara almubdalu minhu yaquumu waa istaagaya albedelu bedelku maqaama almubdeli kii laga bedelay meeshiisuu istaagayaa ida tacadara almubdalu minhu hadduu markaas suurtoobi waayo kii laga bedelay wuxuu ka hadlayaa hadda sheikhu raximah اllah mubdel iyo mubdalu minhu yani bedel iyo mubdalu minhu marka wuxuu inoo tilmaamayaa ka wax lagu bedelaa kuu bedelay meeshiisii inuu istaagayo wuxuu kaasi yani ruuxa markaysa markaa uu ku samayn jirayna waa ku samaynaya marka wixii xukuma aan laga istisnoon maqaamkiisii waa iswada taagaya wixii daliil ka reebay laakin waa halkiis calى sabiil mihaal gegabaysigu atayamum wuxuu bedel ka yahay waysada ama ahaarada yani waysada ayuu bedel ka yahay wakadalika maydhashadana bedel waa ka ah. ilahay waxa uu yihi falam tajiduu maaa fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuhikum waaydiikum yani haddii aydaan biyo helin gebgabaysta baa lii u qasadaan saciida ayiba yani arlada korkeeda ama ciid ayiban wanaagsan oo aahira famsaxuu biwujuhikum waaydiikum famsaxuu biwujuhikum waaydiikum wejiyadiina iyo gacmihiina ku masaxa marka biyihii waxaa bedel ka noqday gegebo marka mar haddii biyihii la waayay wuxuu noqonaysaa gagabadaasi in wixii marka marka la weysaysto la qaban jiray in lagu qaban karo shay aan daliil ka reebinna lagama reebaayo qaacidada waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mid a ah. xagga marka laga eego waxa lagu tukan karo gagabaysiga bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdaan hal salaadoo farala lagu tukan karaa iyo wamaa shaaa min asunan ka culamaai shaaficiyati maala taasi waa xukum ay kaga bedelayaan tayamumkii iyo weysadii waa xukum ay ku kala yani bedeleen marka xukunka caynkaas kale wuxuu u baahan yahay daliil tacliil ahaan waxay yidhaahdeen ruuxani cudurdaar buu u isticmaalay taymumka marka biyihii waa in la doonaa tan dambana ma kala oga inuu biyo heli doono iyo kale saas aawadeed maadaama aanu kala ogeyn oo mar walba ay salaad kasta laasim ku tahay oo faral ah inuu biyo raadiyo waxay noqonaysaa markaysagaa tii hore inayna anfacayn tii hore inayna anfacayn ayay noqonaysaa laakiin tacliilkaasi waa suuro gaaruu ku saabsan yahay waayo ruuxii ogaa in biyola la-aantii mustamir siday u tahay waanu biyo helaynin maxaa markaysaga waxaa isaga markaa loo yidhi kuma tukanaysid marka tayamumkii hore waama musaafiro waa socdaal labadii salaadood buu jamcinayaa duhur iyo casar isku mawdic buu ku tukanaya ma daliil sharca sheegay inuu markaysagaa la yidhaahdo talabaadna u tayamumo u gagabayso ya hadduu biyaha markaysagaa raadiyayo biyo waa ka quusa faralkii markuu tukaday duhurkii oo casarka raacinayo haddana marka isaga halkan marka waxa weeye dib u boorayso oo tayamum kale la kaalay waxay u baahan tahay daliil tacliilka ay sheegeenna suurada noocaas oo kale ay u shamilinayso waayo wuxuu garanayaa cudurdaarki inuu mustamiri suura ukhra ruux baa biyihii waaba hayaa laakiin cudurdaar buu biyaha u isticmaali waayo cudurdaar ayuu isticmaali waayo xanuun buu marka isagaa ku siyaadinayaan biyahani ku sugan marka lilcudri baanu isticmaali karin waxaabuu ka baqayaa inuu uba dhinto ama talaf xubnaha qaarkood qallalaan ama wuxuu ka baqayaa yacni in xanuunku ku kordho saas aawadeed lilcudri baanu biyaha u isticmaalayn oo mar haddii waxa weeye yani cudurdaar aan u isticmaalayn almutacadiru sharcan kalmutacadiri xisan wixii markaysagaa sharci ahaan u tacaduray oo u suurtogeli geli waayo waxay ka dhigan tahay sidii wax xisi ahaan u suuro geli waayo suurada noocaas oo kale ah ruuxii markuu gegebaysto ou salaadii faralka a tukado tii kale ayaa soo xaadirta waktigeedii cudurdaarkiina sidii buu mustamir u yahay yacni waxa weeye alab la yidhaaho doon meesha ma taal cudurdaarkii hubi wuu og yahay taas salafan oo muddaanu biyo isticmaalaynin oo waxaad mooddaa inay iska tahay waswaso ya bal hadda eeg inaad biyihii isticmaali karto maxay isoo kordhay waxaa kasoo wareega wax yar weeyaan waa saacade maqrib buu tukaday cishaayimi xaalka noocaasoo oo kalea in la yidhaahdo tayamumkii hore faral kuma tukan kartid waxay u baahan tahay daliil walaa daliil tacliilka ay sheegeenna ma shambinaayo marka idan waxa uu sheekhu tilmaamaya yaquumu lbadalu yaquumu lbadalu maqaama almubdali ida tacadara almubdalu minhu tacadurkaana waxaa soo gelaya haddii la waayo iyo iyo haddii marka aan la isticmaali karin mid walba waa mid walba waa shamlaya marka taana waa saas udxiyadii ama hadyigii ayaa waxay ahayd inuu neef qalo dabeedna waxa weeye mid kale oo ka wanaagsan buu ku bedelay tuu markii hore u cayimay tan kalea meesheeda istaagaysaba yaquumu lbedelu maqaama lmubdeli marka waxa weeye taasna lama odhanaayo mar haddaad markii hore mid u cayintay yani ilaaba ilaa waa taas markaa waxwaya gashaa haddii mid ka wanaagsan uu helo yacni meesheedii waa qumaysaa tiina waxa weye waa iska daynayaa hore ila mid kale lagu bedelayo ka wanaagsan iyadana saasaan dhibi ugu sugnay iyadana sidaas ayaan dhibi ugu sugnay waxaa kaloo qaacidada ka imanaysa mubdelka iyo mubdelu minhuga labada la isku bedelay inaan la kulmin taasina waa ka imanaysa waayo bedelku maadaama la yidhi meesha ka lagu bedelay buu istaagayaa de inaan la jamcinna waa ka imanaysaa bacdu cilmi waxay maraan in la kulminaayo waktiyada qaar kamil jabira kamil jabira sida ruuxii jabay ee kabniyuhu saaraay oo kale waxay leeyihiin shuruuday u dhigeen markaasay waxay yidhaahdeen meesha waa in dahaaro lagu saaraa waa in mawdicu intuu u baahan yahay oo keliya ay tahay waxaa la saaraa shardiya noocaasay sheegeen dabeedna waxay yidhaahdeen ruuxu hadduu meeshu ka jabay xubin weyse tahay waa in inta bannaan uu u weyseeyaa waa inuu u weyseystaa inta bannaan mawdicu ka jabay markuu maraayo waa inuu marka markaysagaa korka ka masaxaa waana inuu gebgebaystaa xaaladaas waysada inta kalena dabadna waa inu dhamaystira yani jamciga ay yidhahdeen saasaa loo kulminayaa gagabadii iyo waysadii xadiis saxiixoo soo arooray ma jiro waa daciif yani ka jamciga laga qaadanayo laakiin qadarka sugnaaday tayamum keliyuu sheegayaa ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen laba riwaayo inay isku weynayso oo marka xadiidka ibnu cabaas iyo xadiidka jaabir qadarka ku saabsan tayamumka ayaa sugnaaday marka kulminta la kulminaayo asar saxaabi laga soo wariyey keliya laga hayaa ayaa loo hayaa asar saxaabi laga soo wariyey adun inu cabdullahi ibnu cumar ah waxaana muqaabil u ah xadiis marfuuca waxaana muqaabil u ah xadiis marfuuca oo sheegayo tayamum keliya marka yaquumu lbadelu maqaama lmubdeli inaan la kulmeyn halkii laga qaadanayo qaacida lafteedu waa tilmaamaysaa xadiiskaasina waxa weeye calaa kulli xaal daliil buuya ka xadiiska marfuuca baa markayse waxaa la raacay marka ruuxi hadduu jabniyaha daraaddeed aan u isticmaali karayn waysadii oo xubin weyso ay tahay meesha uu ka jabay laakiin xubin gedgaba aynay ahayn wuxuu noqonayaa inuu gedgabaysto alqaacidatu ataasicatu walcishruun qaacidada sagaal iyo labaatanaad yajibu taqyiid lafdi bimulxaqaati waxaa waajiba taqyiid lafdi lafdiga in lagu qaydo oo lagu xidho bimulxaqaatihi waxyaalaha haleelaya la xidhiidhaya oo min waصfin aw sharطin aw istisnaaءin aw istisnaaءin aw gayriha min alquyuud taasoo markaa صifo ah ama shardi ah ama ka soo reebis wax laga reebay ah aw gayriha min alquyuud ama marka isaga waxyaalo kale oo qaydad ah yani qaacidada uu sheekhu tilmaamayo waxa uu inoo sheegayaa awalan wixii mutalaqnimo soo arooro oo wax qayda aynay jirin waxaa laga fahmayaa in waxa weeye iطlaaqiisa lagu socodsiinayo shaygii marka waxa weeye muqayad wax ku ahoo wax lagu qaydayna qaydkaa in lagu xidhaayo shaygii qayd loo waayey wax lagu xidho ama lagu gaar yeelana itlaaqiisa in lagu socodsiiyo marka istinaaga iyo shardiyada iyo ashyaada noocaasi waxay noqonaysaa ashyaa la ictibaariyo ayay noqonaysa oo hadalka haddii istisnaa la socdo istisnaaguna wuxuu noqdaa muttasilun buu noqdaae oo waa inuu hadalka la xidhiidhsan yahay oo aanu munfasil ka ahayn oo wakti u dhaxaynin mooyaane waxa yar ee la saamixi kare ee qofka marka isaga ama qofaac qabto ama hindhisa qabato ama wax lamida isagoo hadalkii wada dabeedna markiiba uu ka daba keeno dhibi kuma sugna taas laakiin hadal aan mar hore idhi baan hadda istisna ka dabageynaya de istisnaagaasi ma haleelaayo istisnaagaasi ma haleelaayo marka hadalkii hadduu usoo arooray mutlaq iyo muqayadna iyadana waa la isku xambaaraya oo iطlaaqa iyo taqyiidkaas waa laysku isku qaydaya yani mulaqa iyo muqayadka waa la isku qaydaya shaygii aan marka waxa weeye wax taqiidi usoo aroorin ilaaqiisaa lagu xambaaraya ilaaqiisaa lagu socodsiiya biduuni daliil shayga in taqiidaad loo dhigo aan daliil loo haynin sax noqon mayso waxay noqonaysaa qalad saas aawadee bacd alfuqaha waxay sameeyaan masaa'il badan inay shuruudo iyo quyuud u dhigaan aan daliil loo hayn waxyaalaha noocaase lagu xidhaye ay ku markaa qaydayaan ama ku shartinayaanna waxay u baahan tahay daliil hadday daliil weydana waxay noqonaysaa midaan asaxaynin ma kana min sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa baطil kulu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa baطil wain kana miata shart shardi kastoo aan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baطil walow boqol shardi haba ahaadee baطil weyi masalada khufeynka marka laga hadlaayo bacdu ahli cilmi waxay sheegaan shuruudo ay leeyihiin khufeynku waa inaanu marka isagaa dildilaacnayn oo meelo u ka daloolo iyo waxyaalaha noocaasi waa ayna jirin khufeynka waa la xidhan jiray waktigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaana la ogsoon yahay dadkaa badane xidhan jiray in khufeyn aan meel laka dilaacnayn meel laka daloolin inay baciid tahay waxay wada xidhan jireen waayo iyagoo safar ku jira ama socdaal ku jira ayaa qori ka mudaya ama wax la mida markaasaa wax ka daloolinayaan marka hadday waajib tahay oo sharti tahay hadday sharti tahay khufeynkaasi meelay ka daloolaan ama ka dilaacan yihiin inay jirin nebigu waa caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta waktigay ummaddu u baahan tahay nebigu sala allahu alay slam inuu ka dibdhigaa ma bannaana mar haddaanu nebigu waktigaas caddaynoo sheegin waxaa laga qaadanayaa inaynay markaa arrinkaasi shardi aanu ahayn shardi inaanu ahayn ayaa laga qaadanaya marka cidda shardinaysa waxaa looga baahan yahay daliil markaa in la keeno wa ilaa wuxuu noqonayaa markaisagaa shardigaas inaanu ictibaar lahayn saas ibnu yani ibnu sacdi ama ibnu nasr sacdi oo sheikha markaysaga musanifka qawaacidda markaysaga yani soo ururiyey hadalka uu ku sharxayo aan akrino wuxuu tilmaamayaa in baabkan yani ay tahay arin lugat lcarab lagu yaqaanay uuna markaysaga yani caam ku yahay hadalkani hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo hadalka dadka hadlaayaba wuxuu yihi sheikhu raximah llah wahada اlaslu waadixu macluum min lugati اlcarabi wagayriha asalkani waa cad yahay waana la yaqaanaa lugat اlcarab iyo lugaadka kaleba waa lagu yaqaana wa min alcurfi aljaari bayna annaas waxaa kaloo lagu yaqaanaa curfiga dadka dhexdooda yani dhacaayo ee soconaayo liannahu low lam yuctabar maa quyida bihi lkalaamu lafasadat almukhaatabaat wa tagayarat alaxkaam waayo haddii aan lagu la ictibaarin oo la tixgelin waxa hadalka lagu qayday waxaa fasahaadi lahaa waxa la iskula hadlaayo axkaamtuna way markaa isbedeli lahay wa hada muطaridun fi kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi wa kalaami jamiici الnaatiqiin taasina waxay muطarid ku tahay ay caam ku tahay hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo hadalka dadka hadlaayaba fakama anana nactabiru hadihi اlquyuuda fi اlkitaabi wالsuna sidaynu u ictibaarinayno yani quyuudan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka saynugu ictibaarayno kitaabka ilahay iyo sunada rasuulka sal allahu alay wasalam kadalika nactabirhu fi kalaami innaas sidaas oo kale waxaan ugu ictibaarinaynaa hadalka dadkana waa ku ictibaarinayna waa ku tixgelinayna wanaxkumu calayhim bima nataquu bihi min iطlaaqin aw taqyiidin waxaanu ku xukumaynaa waxay ku hadleen hadday tahay ilaaq iyo hadday taqyiid tahay mid walba wydkulu fi hada اlasl min alaxkaami ma laa yucad walaa yuxsaa asalka waxaa soo gudagelaya oo axkaamta xaggeeda ka mida ama xagga axkaamta waxaa ka soo gudagelaya ma laa yucad walaa yuxsaa min alfaadi اlmutacaaqidayn wa صifati اlcuquudi wa min shuruuطi اlmuuqifiina wاlmuusiina waxaa soo gudagelaya waxaan la koobayno alfaadda ama erayada kuwa wax kala iibsanaya ama yacni markaa caqdi markaa uu dhex marayo erayadooda iyo wa sifati alcuquud iyo sifooyinka marka markaysaga caqdiyadu leeyihiin wa min shuruudi almuuqifiin iyo kuwa wax waqfaaya shardiyadooda waalmuusiina iyo kuwa marka markaysagaa dardaarmaya shardiyadooda ومن القيود والاsتiثناaءaت في كلاaم المطلقيiن والمعتiقيiن iyo quyuuda iyo اsتiثناaءaadka ku dhacaaya kuwa wax furaaya hadaladooda iyo kuwa wax xoreynaya oo haddii qeyd ama istisna hadalka ay geliyaan iyadana waa la ictibaarinaya wa min alquyuud ashyaada qaarkoodna iyagoo mutasila mooyaane si kaleba ma asaxayaan minha istisna waxaa ka mid ah ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها iyo kuwa dhaaranaayo iyo quyuudda hadalkooda ku jirta iyo kuwa xuquuq qiranaayo وكما أننا نعتبر القيود اللفظية sidaan u اعتibaarinayno quyuudda lafdiga fakadalika نعتبر القرائن saas oo kale waxaanu اعتibaarinaa tixgelinaynaa calaamaadka ومqتضى الأحوال iyo xaaladuhu waxay keensanayaan iyo wma yaxtafu bilkalaami min alasbaab almuhayijati walgaayat almaqsudati wallahu aclam marka sheikhu wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal yani quyuudda iyo itlaaqaadka yani marka hadallada in la isku qaydaayo marka ashyaada qaarkood waa inay ilaaba ilaa muttasil oo waxyaalaha qaarkood waxa la yh almukhasisaat almutasila mukhasisaadka markaysaga muttasilka ah marka waa inay hadalka la xidhiidsan yahay haddayna la xidhiidhsanayn yacni waxa weeye ma sugnaanaya ashyaada qaarkoodna iyagoo marka munfasil kale ah baa laysku qaydi karaa ashyaada qaarkood iyadoo markaysaga munfasil ay kale yihiin waa inay markaysaga markaa mutasil isla ahayn ayaa dhici karta markaysaga in la isku qaydo marka ta noocaas ah alcilmigu waa markaysaga waa tilmaamaan marka qaacidada caynkaasu markaa sheikhu halkanna yani uu ku taqriirinaya oo ku taqriirinayaan xagga markaysaga xuen haddii laga eego nusuustana waxyaalo badan baa soo arooray oo culamadu markaysaga ay yidhahdeen waa mutlaq iyo muqayad waana laysku xambaaraya markaysa marka ay yidhaahdeen kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni kalamka culamadana waa dhacda in laysku ysku xambaaro yani hadal markaysaga itlaaqa iyo hadal taqyiida si aynu horeba markaysaga marka aynu ishaaray ama aynuga soo naqlinay yani marka xafid ibnu kaiir oo markaisaga tafsiir suurati najmi ku sheegaayo hadalkii ibnu cabaas mطlqiisa iyo mqayadkiisa in la isku xambaarayo wakadalika sheekh اlalbani waa tilmaanay olaa badan oo kalena waa sheegeen oo markaisaga iyaguna saas oo kale iyaguna u tilmaamayna waa jiraan oo yani marka hadday ibnu cuthaymiin tahay hadday fawzan tahay hadday markaysa marka cabdimuxsin cabaad tahay hadday xamaad alansaari tahay iyo marka ay ma kaleba marka isaga waa sheegeen marka calaa kulli xaal ishaaradii aanu tilmaanay baynu ku gaabsanayna hadda alqaacidatu alqaacidaة الhalaaثuun qaacidada soddonaad الshurakaءu fi اlamlaaki yashtarikuuna fi ziyaadatiha wa kuwa wadaaga fi اlamlaaki waxyaalaha la mulkiyo kuwa wadaaga yashtarikuuna waa wadaagaan fii ziyaadatihaa korarkeeda waa wadaagayaan wa nuqsaanihaa nuqsaanteedana waa wadaagayaan wayashtarikuuna waxay wadaagayaan fi tacmiiri ilaazimi yacni samaynta laazimka ah oo lagama maarmaanka samaynta ahee ee asliga ah way wadaagayaanoo waxa ka dhaxeeya way wada dhisanayaan watuqasat calayhim almasaariifu waxaa loo qaybinayaa kharashka ku baxaayo dhismahaasna bixasabi milkihim sida kolba qadarka uu yahay mulkigoodu ayaa loogu qaybinayaa kolba qadarka uu mulkigoodu yahay ayaa loogu qaybinayaa wa maca aljahli bimiqdaari maali kullin garasho la-aan la jirkeeda laga jaahil yahay bimiqdaari maali kulli minhum qadarka mid walba u sugnaaday aan la garanaynin yatasaawuuna way sinmayaan oo kharash isku mida ayay markaa bixinayaan wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah llah dad baa wax ka dhexeeyaan waxbay wada leeyihiin dhismaha asalka ahe yacni shayga lagu dhisaayo way wada dhisanayaan waana qaybsanayaan masalan seeska u dhexeeya waa mushtarak gidaarkaasi waa mid yaga u dhexeeyo way wadaagaan mar hadday wadaagayaan gidaarkaas waxaa la odhanayaa ilaa seeskiisa ilaa markaa dhismihiisa waxay idin tahay qayb wada dhista kharash isku mida ah ayaana laga qaadaya mawdica gidaarku ku fadhiyaana waa mushtarako seeska waa la kala baraayo qeybna reerkan buu markaysaga raacaya qeybna reerka kale marka mawdica uu ku fadhiyaa waa mawdic la wadaago weeyi qofku hadduu mulkigiisii qayb ka kaco oo uu dib uga noqdo taas iyadu waa ka duwan tahayo qisaaskiisa lalama wadaago waayo yani isaga mawdican seesku halkii u udhaxaysay maahe mulkigiisii wax ka miduu isagaa ka kacay marka isagoo ogolaado mooyaane markaa kaa laguma qabsan karo waa intii mulkigiisa ahayd waa in dib looga noqdaa taasaa laazima hadday dhismo noqotana waxay noqonaysaa marka uu seesku halka kala barhkii ay wadaagaan laga dhisaayo inay wada dhistaan kharash isku midana ay bixiyaan taasi waa dhismaha laazimka ee lagama maarmaanka u ah waayo labadooduba dhismaha waa ku intifaacayaan labadooda mid waliba dhismaha waa ku intifaacayaan haddii waxa weeye ay berkad wada leeyihiin oo berkadii baa jajabtay berkaduna waa ka dhaxaysaa war berkadii aan wada samaysana la odhanaya hadday si isku mida yani markaa lahaanshahoodu tahay oo aynay u kala badnayn kharash isku mida ayaa ka wada gelaya hadday u kala badan yihiin siday ugu kala badnaayeen bay kharashka ku baxayaan ugu kala badnaanayaan kharashka ku baxayana saasay ugu kala badnaanaya guri bay wada leeyihiin gurigii haddii manfaca ka soo baxdo manfacadaa waxay u qaybsanayaan sida marka isagaa mulkigoodu kolba yahay oo ninkii yacni nus lahaa iyo ninkii rubuc lahaa dee isku in ma qaadanayaan midna faa'iidadii rubuc buu qaadanayaa midna nus buu qaadanaya rubuca kalena ciddii lahayd baa qaadanaya ciddii kale elahayd ee la wadaagaysay baa qaadanaysa gurigii hadduu dhismo u baahdo dhismo laazim dhismihii wuxuu u qaybsamaa mid kamaal ah oo qurxin iyo ashyaada ku saabsan iyo mid waxa weeye laazim oo lagama maarmaan u ah gurigii baa jajabay oo dildilaacay waxay noqonaysaa markaa dhismaha waa wadaagayaan kharashka ku baxaya sidii bayna u qaybsa qaybsanayaan haddii laakiin nin uu yidhaahdo waa sii qurxinayaayo dee markaa waxa weeye markaa waa waa rinjinayaayo waa markaysaga waa umuurahaas uu yidhaahdo dee taasi waa arrin kamaal ku saabsan ruuxii laguma dirqiyaayo marka iyagoo isla ogolaada mooyaane laguma khasbayo laakiin kan kale waa lagu ijbaaraya hadday tahay markaysaga dhisme laazim oo lagama maarmaan tahay marka taana sidaas ayay noqonaysa wixii inay ka dhexeeyo waa la garanayaa qadarkay u kala lahaayeen bay garan waayeen sheekhu wuxuu tilmaamayaa markaasna inay waxa weeye wixii ku baxaya ay u usilmayaan calaa kulli xaal waa masale ku saabsan tasaalux yacni marka la garan waayo siday marka isaga waxa kala ahay marka almuhim yani ciddii wax wadaagtay waxay ku urursan tahay mushtarikuuna fi ziyaadati wanuqsaan ama fi ziyaadatiha wa nuqsaaniha ziyaadada iyo nuqsaanta waxa weeye waa wadaagaya macnuhu sidaas ayay ku urursan tahay faraa ama dhaxalkii haddii markaa ansibadii iyo ahlulfuruudkii markaysagaa tarikadii taallay ay markaysagaa qaybsami weydo oo ay markaa nasiibka yaalla ka yaraado waxaan ujeedaa isaga cawlkii baan ujeedaa cibaarada iga baydha waxa markaysaga hadday markaa kala yaraadaan oo dad marka isaga ahlulfarara ayaa nasiibkoodii waayaya halka noocaasa waxaa la odhanaya meel kale wax looga keeni maayo intoodun baa loo qaybinaya ya intooda ayaa loo qaybinaya umunaha tusucahayo kale sidii markaysaga markaa saxaabada qaarkood laga sheegay oo yani markaysaga waxaa loogu darayaa wax kalaa loogu darayaa yani xagga qoryaha si waxa weeye ansibadani markaysa markaa waxaweyan ay u wada gaadho oo tarikadan markaysaga loo gaadhsiiyo tarikadan yani si loo gaadhsiiyo caynkaasa noqonaysa marka waxyaalaha markaa addoomma hadday wada leeyihiin addoonbaabay wada leeyihiin intifaaca addoonkaas way wadaagayaan wax siintiisa wax la siinayana way wadaagayaan dameer bay wada leeyihiin dameerka ku intifaaciisa iyo rarashadiisa waa wadaagayaan calaa xasab siday u kala lahaayeen wax siintiisana way wadaagayaan oo biyo iyo calaf wuxuu u baahan yahay iyadana waa inay wadaagaan ee in la yidhahdo mid baa la yska saarayaa dee ma suuragal ah marka calaa kulli xaal saasay noqonaysa laakiin xagga dhismaha haddaynu ku noqono hadduu ruux isagu sarreeyo oo guriga markaysagaa fooqa saru u baxay dhismahana waa ka dhexeeyey markaysagaa gidaarka markaysagaa koonaha ka dhexeeyey isagii wuxuu sameeyey kii kale markaysagaa hoostii uu iska joogaayo dawrkaa hoose isagu markaysagaa ma soo dhaafin oo sare xagga sare ma dhisan kani waxa weeye gurigiisii guri kalu saaray wargidaarkani waa inaga dhaxeeyaa waxa weeye dee hadda yacni isagaa sare u baxay hadduu markaysaga ay noqoto inay ku wada intifaacayaan waxa weeye waa la odhanaya wada dhista hadduu hadhow markaysagaa ruuxani markaa isaguna guri kala saarana waa laga qaadayaa taqsiidka wixii kaga beegmay markaysagaa gidaarkan waa laga qaadaya se lagu ilzaaminayaa ruuxan sare u baxay hadda waxaa la odhanayaa waa inaad markaysaga waxaad reerkan kaa hooseeya si aanad u arkin yacni waa inaad markaysaga waxaad iskaga xijinayso sutra ah oo kaa qarinaya ilaa hadday kaa hooseeyaan waxa weeye waad arki kartaa oo cawradoodii baa muuqan kartee waa inaad markaysa markaas samaysaa sutradaasi waa mid lagu ilzaaminayo waa dafcu darar dhibtii baa laga daafacaya reerkii hoose laa darara walaa diraar waa ka rasuulku yihi sala allahu alay wasalam yani waxa weeye addararu yani marfuucun sharcan dararku waxa weeye sharci ahaan waa mid la daafacay qaacidadu waa ka sheegaysaa saas aawadeed ruuxan markaysagaa dhibba arrinkani ku yahay marka waxa wey isaga la odhan maayo waxaad markaysagaa aragga lagu arkaayo iskaga daafacayso adigu samaysa la odhan maaye ruuxan wax soo kordhiyey ya kana isagu wax la yimiye isagaa la odhanaya markaysagaa sutro waa inaad samaysataa kaa celisaa reerkan markaysagaa dhib inaad ku keensato marka taasna waxa wey waa mid isaga lagu ilzaaminayo alqaacida aلhalaauun qaacidada soddonaad ashurakaau wadaagayaashu fi lamlaaki mulkiyada wadaagaa yashtarikuuna waa wadaagayaan fii ziyaadatiha kororhkeeda iyo wa nuqsaanihaa nuqsaanteeda labadaba waa wadaagayaan wixii ka dhinma iyo wixii ku kordha mid walba waa wadaagayaan wayashtarikuuna waxay wadaagayaan fi tacmiiri camiraada iyo samaynta allaazimi waajibka ah wa waa loo qaybinaya calayhim korkooda almasaariifu masaariftana waa loo qaybinaya kharashyada ku baxaaya bixasabi milkihim kolba sida markaa mulkigoodu yahay qadarka mulkigoodu yahay ayaa markaa qaybtooduna noqonaysa wa maca aljahli bimiqdaari ma kulli minhum garasho la-aanta aan la garanaynin qadarka mid walba u sugnaaday yatasaawuuna way sinmayaan oo wax isku mid ay markaa bixinayaan wax isku midana hadhow waa qaadanayaan taasi waa baab tasaalux mid ku saabsan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk